الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة درسigan waa darsigii saddexiyo tobnaad sidaynu ku soo soconnay waan hilmaamay maanta soo cashirkii saddexiy tobnaad maaha alictimaadu cuskadkiibuu u baab yahay calalyadayni gacmaha la cuskado fi nuhuudi marka loo hinganayo ama loo kacayo ila arakcati ragcadda koobaad ama saddexaad shalaynu soo mar uma kaana sala allahu calayh ali wuxuu ahaa yanhidu kii hingada ama hinqada ama kaca muctamidan asagoo cuskanaya cala alardi dhulka ila arakcati ahaaniya ragcaddii labaad buu u kici jiray oo wuxuu ka kacahayaa tii koobaad ragcadda koobaad marka laga kacaya tii waxaa loo kacayaa somaa laba saddexaad markaad ka kicina afraad baad u kacaysa sidaasuu sheekhu u jeeda taasna way suganto axaadiis badan baa ku timid ayb wa kaana sala allahu alayh ali rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yacjinu fi salaa salaadda gudaheeda kii gacmaha laaboo duubuu ahaa cajnigu waa gacantoo duubto gacantintaad saa u duubto yaad cuskan waxaa kaloo lagu fasiraa inaad gacmaha fidiso oo saa intaad u fidiso aad cuskato maxaa yeelay ruuxa canjeerada qooshaya ama kibista qooshaya marka la xashahaya baasha waa taqaanaan baan u malay marna haweenku gacantay fidiyaan marna way ku laabaan oo saasay ugu dhuftaan marna way kala fidiyaan waad garanteen baan u malay labadaba meesha waa ku jiraan marka cajnigu gacantoo la fidiyo saa la yidhaahdana waa la yidhaahdaa bursabaayadda iyo baalkan mxuu ahaaye malawaxa iyo isheeg jabaatiga iyo burka laga sameeyo soo kala bixiyo ree koonfureedku ayagu bahal bay kuyay ku fidiyaan marna gacantaa lagu fidiyaa marka hore marka burkeeda aad qasaysay intii xooguhu saliida lagu daro la budo waxeeya la adkaynayo marna gacantaa lagu nabaa marna waa loo laabaa soo ma taqaanaan markaad kacayseed fadhiga ka kacayso gacmaha haddaad cuskato sidaa iyagoo fitno cuskatana cajni waa la yidhaahdaa haddaad laabtood saa u laabtood cuskatana cajni waa la yidhaahdaa labaduba marka sheekhu isagu tuu rabo sheekh albani waa in faraha la laabo gacantoo duuban aad cuskatood ku kacdo tijaabi sheekh cabdinuur adaa ag fadhiya waxaa la sheegay miaali xaggan isgudub haa marka hore ajiin saasaad ku kacaysaa marna waad fidinaysa iyadoo fidsan labadaas buu cajni baa la yidhahda sheekhu tuurabata hore duuban wey midda duuban ayuu sheekhu u jeedaa wa kaana sal ا alay slam mxu yacjinu kii duuba ama laaba gacmihiisuu laabi jiray fi salaati salaada gudaheeda yactamidu asagoo cuskanaya calaa yadahi gacmihiisa idaa qaamo markuu istaagaya ka istaagaya ragcadda koobaad iyo muxuu ahaay ta saddexaad buu ka kacahayo ama muxuu fadhi walba uu ka kacahayaba saasuu sheekhu u jeedaa xadiidkan cajniga ku saabsan waa xadiid daciifa ah, sida raajixa xadiid sugan ma aha waxaa laga wariyaa min xadiid ibni cumar xadiid ibni cumar baa laga warshaa sheekhu hoosta wuxuu leeyahay abu isxaaq alxarbi baa wariya bisanadin saalixin wa macnahu cinda albayhaqi bisanadin saxiixin xadiidtaas uu sheekhu sheegay sanad saxiixa kuma arag wadaaduhuna ma aysan u sheegin khulaasaduna waxaa weeye xadiidku wuxuu ka yimaadaa min xadiid ibni cumar waxaa la tafaruday oo la gooni noqday wadaad la yidhaahdo yunis bnu bukayr can ilhaytham ibni calqama can caطiyata bni qays ibni aclabata can اlasraq ibni qaysin qaala ra'aytu bni cumara ibni cumar baan arkay yacjilu fi الsalaa salaada gudaheeda gacmaha duubaya ama cuskanaya yactamidu calaa yadayhi idaa qaam asagoo cuskanaya gacmihiisa markuu istaagayo faqultu lahu waxaan ku idhi waa sida gacmahan aad duubtay amaad cuskatay ibni cumarow faqaala ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama yafcalu xadiidkaa way xadiidku sheekhu sheegay abu isxaaq alxarbi iyo bayhaqiba u tiiriyey sanadka waxaa ku jira wadaad la yidhahda hayam hayam ibnu calqama sanadka ku jira wadaadka asagaa wax tawhiiqiya ma jiro oo ibnu ka ahayn ibnu xibbaanna dee waxa lagu haysta waa taqaanaan ninka noocaasee majhuul xaalka ah ama tawhiiqiintiisu uu la gooni noqday ibnu xibbaan axaadiistuu la gooni noqda keligii uu la tafarudo manaakiir baa lagu tiriyaa cinda alxufaad sida uu sharxay alimaamu dahabi fi lmawqida ninka noocaasee saduuqa ama sayi lxifdiga ah, ama majhuul xaalka ama xataa aanin sii xoog badan ahayn mafaaridiisu uu la goynooda cinda mutaqadimiin wa ahli اxadiiثi waa munkaraat buu yidhahdaa safxada toddobaatan iyo sagaal waad u noqon kartaan dhowr ciluu marka qabaa xadiidku tafaradka yuusuf bukayr lama aqbala in badanoo ka mid ah hayam ibnu calqama can caiya laftirkiisu waa majhuul xaal ciladaasi waa cilo tafarud khusaysa ama iqadii ruwaadda khusaysa cilada labaad wuxuu khilaafsan yahay arrinku hawshii ka caanbaxday ibnu cumar ee in badan laga wariyay oo weliba uu kala dagaalami jiray ardadiisa ma ogolaan jiray ibnu cumar marka la kacayo salaad laga kacahayo in gacmaha dhulka la dhigaba ood gacmaha cuskato dhulka aad ku cuskato maba ogolayn ama laab oo duub ama fidiye muusan ogolayn markaad ka kacaysa ragcadda koobaad iyo labaad iyo saddexaadba waxaa doonta ka kace inaad gacmahaba cuskato ma ogolayn dhulka ad dhigto wuxuu aaminsanaa sidii shalay aynu soo marray in lagu istaago labada adin farahooda gacmahana labada jilib la saaro markaad kacaysa labada jilib baad ku cuskan gacmahaada ama boodyahaad saari fuulinkaad saa ugu qaban dag baad dhihi kor baad u boysa waa inaga shalay soo marray annuhuudu calaa suduuri اlqadamayn wa wadcu اlyadayni calى rukbatayn sidaasuu qabay mana ogolaan jirin dhulka in la cuskadana wuxuu arki jiray inay tahay laysa min sunnati salaa aarkaasaa ibnu cumar ka sugan mashhuurna ka ah midkaani khilaafsan yahay oo wuxuu ka dhigahayaa inayba sunnatoo nabigu samayn jiray idan taasna ciladaasna wuu qabaa cilada labaad uu qabo waxaa weeye ee meesha ku timid midda saddexaad midda saddexaad waxaa weeyaan axaadiisa sifatu salaati nebi tilmaanto dhan xadii sheegay ma jiro xadiid arrintaa sheegay ma jiro taasna waa mid marka khabarka macnahaas ku yimi axaadiis oo dhanba khilaafsan ee raggii tilmaamay abu xumayd asaacidi abu hurayra maalik bnu xuwayris ibnu cumar ibnu cabbaas saxaabadii tilmaantay salaaddii nebi maxamed jaabir anas mid sheegay qadiyadda ma ay jirto marka far in lagu guto oo aad la yskaga fir xadiidka noocaasa iyay arrintaa kugu bixinaysa haddiiba la daayo qodobka afrade u daran ijmaal baa ku jira macnaha xadiidka ijmaal baa ku jira ijmaal waa macnihiisu ma caddo ibnu cumar kaana yacjinu gacmihiisuu jiray miyaa mise wuu jiray weeye midda ma marka cajniga adigu aad doonayso in gacmaha la cuskada hadduu yahay wayba kuu bannaantaan leenahay laakiin sunno ma aha haduu yahay in la duubana ood rabto inaad ka dhigtana macnaha kuma cad cajnigu wuxuu noqdaa inaad eh, gacmaha fidiso iyo inaad duubto labadoood ku kacdo macno saddexaadna way sheegeen xufaadda shaaficida sida alimaam abu camr ibnu salaax eh, iyo dahab iyo nawowi iyo kulli way sheegeen xaafidku waxay leeyihiin cajnigu waxaa la yidhahda in loo kaco sida odayga waayeelka ah dhallinyaradu markay kacayaan so ma yidhaahdaan in la soo qulqulo oo korba lug la qaado yaa allahu loo kaco ayaa waxaa lyada bay dhaheen cajniga waa hay-atu qiyaami shaykhi اlkabiir qaabka ninka odayga waayeelka u kocaya cajni la yidhaahdaa marka nasku xataa haddaan idin dayno inuu sugan yahay macnihiisu ma caddo ma gacmaho la duubo lagu istaagaa ma ayagoo fidsanoo la cuskadaa ma sidii oday in loo istaagaa oo dhallinyaradii baabkeeda laga baxo intuba waa waa ixtimaashaa sidaa darteed tadciifka alimaam الnawowi wa qablahu ibn صalaax wakadalika alxaafid ibn xajar ayaa ila saxan xadiidkaasi ma sugno xataa haddii la wuu sugan yahay si aan isu waafajino nafyiga ibni cumar laysa min sunati salaa iyo middan waxaan leenahay wuxuu sameeyey waagii dambe uu cuslaaday ibnu cumar buu arrintaasi samayn jiray macnaha in lagu xambaarana waa runta wadaadka la yidhaahdo bakr abu zayd wadaadka asagoo risaalo ka qoray xadidku inuu daciif yahay kitaabkiisa laa jadiida fi axkaami salana wuu ku daciifiyaa tadciifka xoog badan xadiidkaasi ma sugno marka saa u istaaga sidii salafku u badnaayan shala aan too u istaaga ama sidii markaa tabar dhaafin weydo wa kaana sala allahu alayh ali wasalam nahada markuu hingado ama kaco fi rakcati aaniya ragcadda labaad uu ka kaco istaftaxa wuxuu qiraa'ada ku bilaaban jiray bialxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin walam yaskut mana aamusi saad u istaagaba horuu faataxda ka bilaabay ragcadda koobaadna waa tii labaadba loo istaaga waad la socotaa mar male tii koobaad soo dhaafna iftitaaxeedii iyo tawajuheedii iyo la soo dhaafay tii labaad istiftaax dambe kuma sugahayo aad istaagtaba qur-aankaad bilaabaysa walam yaskut mana aamusi jirin sida ragcadda saddexaadba aad yeelaysa haddi iyo ta afraadba hoosta sheekh wuxuu leeyahay eh, walam yaskutaasi ma diidayso in shaydaanka layska naaro oo markaad faataxa bilaabayso aad ka hormariso acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim ama acuudu biاllahi الsamiic اlcalim min الshayطaan الrajiim min hamzihi wa nafkihi wa nafdihi waa inaga soo maray inaad acuudu bilaysato taasi diidi mayso saasuu sheekhu hoosta ku leeyahay si kastaba noqote waxaa weeye axaadiisa sidaasaa ku timid nabigu markuu istaagay ragcadda labaad u istaago faatixuu bilaabi jira iyaduna qiraada ku bilaabi jira wax ka horeeyana ma uusan jirin ayib ama tacawudku wadaadana waay dhahaan salaadoo dhanba qiraa'a walba waa in laga hormariya acuudu bilaah iyo wixii la halmaana wadaadada ragcadda koobaad unbaa la sunneeyaa bay leeyihin marka adugu wax nas cadoo ku yimid oo ilzaaminaya ma jiro oon ka ayn cumuumka qur'aankae faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaah min ashayطaan اrajiim adugu waa inaan anfinayni haddee inaan anfinayni waa intaan bu ujeedaa soo maha suhuudkaasi ma anfinayo isticaadada intaan baa ila raajix ujeeda wa kaana sal اla alay slam wuxuu yasnacu kii sameeya fii hadi الragcati ragcaddan hadda aynu ku jira ee labaad mila maa yasnacu fi اlأulى ta koobaad wuxuu ku akhriyi jiro ku akhriyi jiray ilaa hase yeeshee annahu rasuulku kaana wuxuu ahaa yajcaluhaa kii ka yeela aqsara mid ka gaaban min alأulى ragcaddii koobaad kamaa sabaqa sida soo hormartay ila anagu soo sheegnay oo salaada nebi maxamed racadda u horaysa u dheeraan jirtay labada ragcadood salaada subax tooraa dheer duhurka tooraa dheer salaad walba mid walba tay ka dambaysay ka gaaban tahay cafwayay ka dheer tahay dambaysana waa gaaban tahay ilaa hase annahu kaana yajcaluhaa wuxuu ka yeeli jiray aqsara min alula kamaa sabaqa wujuubu qiraa'ati اlfaatixati fii kuli rakca wuxuu baab yahay inay waajib tahay faataxa in la akhriyo fii kulli ragcatin ragcad walba hadda ka horna waynu soo hormarinay markaynu qira'atulfaataxa maraynay madaahibtu say kala qabaan somaydnan soo marin wax badan kaga noqon mayno waqad amara wuxuu faray rasuulku almuusia salaatahu ninkii salaadiisii bi'inayay wuxuu faray ama bi'iyey ee halleeyey nabiguna uu ka saxay biqira'ati alfaatixati faatixa inuu akhriyo fii kulli ragcatin ragcad walba xayثu qaal lahu markuu ku yidhi bacda an amarahu intuu faray biqiraa'atiha faatixa inuu akhriyo fi rakcati اlأuulى yo wuxuu ku yidhi uma afcal yeel samee daalika arrinkaasoo faatixa in la akhriyo ah fii salaatika kulliha salaadaadoo dhanba sidaa yeeloo mid ha ka bedelinta kale wa fii riwaayatin riwaayad kale waxaa ku yimid fii kulli rakcatin sidaa yeel uma afcal daalika fii kulli rakca wa qaala wuxuuna yidhi riwaayo kale fii kulli ragcatin qiraa'atun ragcad walba qur-aan akhris baa gelaya xadiiu musii salaati markaynu soo maray waa inagan laba laba saxaabiun baa warisa xadiiu musii salaati abi hurayra oo xadiidkiisu uu ku jiro saxaynka uu ku jiro iyo rifaacat ibnu raafic azuraq alansaari oo asagu alfaad badan oon asixin ay ku timid xadiidkiisa waxaynu soo maray in riwaayada odhanaysa waa inaad faataxa ku akhrida fii kulli ragca aysan sugnayn somaynan soo marin hawshaa inaan baan u malayn sugan musii salaatiyahu ragcad walba wixii qur-aan kuu fudaada ku akhri iqra maa tayasara macaka min alqur'aan laakiin tacyiinka inuu nebigu bardhabay faataxo fii kulli ragca xadiidka kuma sugnaanin adilo kala laakiin kugu filan xadiidka cubaada ibnu saamit laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaabi iyo xadidka abi hurera xadid badan baa macnaha laakiin waxaynu ka hadlayno maxaytu riwaaya aynu ka hadlayna ama lafdigan dambe fii kulli ragcatin qira'a waa ka caamsan yahay waa ka caamsan yahay oo waxaa weeyey qira'a gelaysa faatixadaas ka mid ah waxaan faatixayn baa la akhriyi karaa dhib ma laha التشhهد الأول أتxiyaadka koobaad jalsaة التashahud fadhiga atxiyaadka xogu wiiraaye gundhiga haddaynu ka hormaro abu xaniife iyo maalig waxay qabaan labada atixiyaadba midna waajib ma aha ka hore iyo ka xigaba midna waajib ma aha faradna ma aha waa min sunani salaa ninkii la imaada khayr ninkii ka tagana waxba looma haysto sidaa waxaa qaba abu xaniife iyo maalig alimaam shaafici iyo asxaabtisu waxay qabaan atixiyaadka koobaadna waa sunno ninkii ka tagana ninkii la yimaadana zaada khayran ninkii ka tagana waxba looma haysto ka dambana waa waajib waana farducayn rugni min arkaan salaa wey sidaa waxaa qaba imaam shaafici tafsiilka in la israaciyo on la kala reebin oo la waa wada sunnana waxaa qaba maalig iyo abu xaniife axmed wuxuu qabaa labadoo waa waajib axmed iyo isxaaq labadoo waa waajib ka horena waa waajib ka labaadna waa waajib sidaasay wadaaddu u kala jaban yihiin waa saddex madhab soo maaha laba wadaadoo meel ah wadaad meela iyo wadaad meela a'imadii afarteed aima sunna loo yaqaana madaahibta afartee taqaanee marka laga soo reeba daahiriye iyo shiica laga baxo baabkooda sidaasay u kala jaban yihiin labada maalig iyo abu xaniifa madhabkoodu ma tabar badno ma tabar badno nusuus cadcad bay ka hor imanaysaa madhabkooda nusuus cad buu ka hor imanaya axaadiis dhowr ah yaa amartay in nabigu uu yidhi atxiidaadso musii salaati baa la faray axaadii kale ku timid asagaa samayn jiray suubanu sal slam saluu kamaa raaytum usalli idan saxaabi walba oo tilmaamay salaadda nebi maxamed waa sheegaa labada atixiyaad nas khaas oo amarana waa ku yimid oo markaad ragcadda labaad fadhiisataan atixiyaadsada sameeya idan awaamirtaasi wax lagaga jawaabo saxaanima uu jiro waxaa noo soo hadhay tafsiilka shaaficiyada annagu aan qabno tafsiilka iyado daliil ma laha aan ka ahayn in nabigu intuu ka tegay sujuudu sahwi uu ku kabay marka garo allay taqaanaa baa layidhi markaana hawsha anagu aan dhibcinno haddaan shaaficiya nahay daliil kaloon hayna ma jiro inuu adxiyaadka koobaad sunno yahay oo ma hayno aan ka ahayn nebi maxamed baa ka tegey kadibna aan la imanin mar dambe ee markuu salaaddii dhammeeyey kadib la yimid sujuudu sahwi waxaanu leenahay wadaadow haddaad xanaabili tihiin isxaaqiyo yani isxaaq bn rahim alxandali aad tihiin waxaan idin leenahay hadduu fardu cayn yahay ama rukni yahay ama waajib yahay sida haduu nabigu sujuud ka tago ama uu rukuuc ka tago ama uu ictidaal hadduu ka tago u noqon lahaa hawshaana aan sujuud loogu kabi karin ayaa waxaan ku garanaynaa weeye atixiyaadkii marba haddii sujuud lagu kabay inuusan waajib ahayn oo sunno yahay lianna arkaanta ka tegiddeedu wax kabi karaa ma jiro allaahumma inaad ayada la timaadda mooye ayib xadiidkii waad garanaysaa fi sunan midkiin atixiyaadkii koobaad hadduu ka istaago oo uu hilmaamo kadibna isagoon isqotominin u xusuusto ha noqdo ha fadhiisto haddiise uu isqotosho uu qiyaamkii si toosa ah u galo yuusan noqonin markuu salaada dhammeeyo sujuusa waa ku kabo adugu halkaasaan taagannahay low kaana fardan wawaajiban lamaa jubira bisujuudi sahwi baan leenahay hadduu waajib yahay atixiyaadka dhexe ka tegiddiisu sujuudu sahwi laguma kabeen xanaabili iyo isxaaqi waxay leeyihiin qaacidaad dhigateen baan muran ka qabnaaba asalkaanad sheegateen eed leedihiin sujuud waxaa lagu kabaa sunnooyinka ee faradka tegiddii laguma kabo yaabaan muran ka qabna yaa idiin sallimay waa munaasaca fi اlasl asalkaaba lagu haystaaba waxay leeyihiin nebi maxamed rukuuc ka tegey ama qiyaam ka tegey ama sujuud hilmaamoo ka tegey kadibna u soo noo keenta waa idinka yeelaynaabay dheh sida hadduu oga tegay muxuu atixiyaadka dhexe sujuud sahwi u kabay baa dhici kartay oo jaa'is ahayd caqlan in lagu kabo kuwaasna sujuud sahwi laakiin ma dhicin waxaan leenahay waxaan leenahay dhan waajibaadka kala fudud waxaa ka mid a ah fudaydka atixiyaadka ah koobaad haddii la hilmaamo in lagu kabo sujuud sahwi ayib isagoo waajiba yaa ka tegidiisu waxaa lagu kaba sujuud sahwi marka la halmaamo nabigana noo jideeyey taana tusi mayso inuusan waajib ahayn waa nima daliil cadoo lagu sarfiya amarkan keena yihahd xanaabilo iyo asxaaqiyo inay gar leeyaheen baan umahay walcilmu cind allah xanaabila ku garla masalada labada atixaadba waa waajib labada atixaadba waa waajib lagamana tegi kara si kas ah ayib jalsa tashahud uma kaana sal ا slm yani markaan leenahay maalig iyo abu xaniife atixiyaadka dhexe iyo ka koobaad midna agtooda waajib kama aha waxay ka hadlayaan waa tashahudka waxa la akhrinhaya wey fadhigu waa min arkaan sala agtooda isku khaldina weligii fadhiga waa min arkaan sala atixiyaadka dhexe haddaan iska soo fadhiisto oon shib iska dha wax yarna fadhi haddaan iska kacfara kii labaad u dambeeyena intaan soo fadhiisto aan subxaan allah iska dhaho haddaan doonaan waxba aan anshigo cabaar intaan fadhiya aan iska salaama naqsado amaan dhaqaaqaba salaadooda waa asaxday cinda almalikiya waalxanafiya fadhigu waa waajib agtooda fadhiga dambe fadhiga dambe ka hore asagoo waajiba ma aha laa fadhigiisa waxaa la akrinaya atixiyaadka ah ka dambe asagu fadhigu waa waajib waxay kala qaadayaan qucuudkii iyo wixii la akrin lahaa uma kaana salى اllahu alayh ali waslm rasulka il wuxuu yejlisu kii fadhiista litashahudi ashahaadaysi yani atixiyaadsi wey bacda alfaraaqi intuu dhammeeyey kadib min arakcati الثaaniyati ragcaddi labaad faida kaanat الsalaaةu rakcatayn salaaddu hadday laba ragcadood tahay kasubxi sida subax oo kale ah jalasa waa fadhiisan jire muftarishan asagoo lugta bidix goglanaya lugta bidix goglanaya ayib kamaa kaana yejlisu siduu u fadhiisan jiray bayna sajdatayni labada sujuud dhexdooda fadhiga ahaa soo ma fadhiisan jiray sidaas buu yeeli jiray wakadalika yejlisu fi اtashahud اlأwal sidaasuuna u fadhiisanhayaa yuu u fadhiisan jiray atixiyaadka koobaad min aلثulaaثiyati wالrubaaciyati salaada saddexdalayda oo maqribka ah ama afarayda ah oo duhur iyo casar iyo cishoo kale ah wa amara bihi atixiyaadkaas ayuu nabigu faray ama jalsada hadda jalsaan haynaaye yuu faray weeye almuusica salaatahu faqaala wuxuu ku yidhi jalsadii iyo atixiyaadkooda socda faidaa jalasta haddaad fadhiisato fii wasat اsalaa salaada bartankeeda faطma'ina xasil waftarish goglo oo dhigo fakidaka lyusra bowyadaada bidix ayib ayadaad dhiganaysaa lugta waa la dhigana laakiin bowyadiiy lugtii dhudhunkiiba iyo cududii baa iskaalmaysanay uma tashahad atixiyaato ayib waxaa lays amray marka waxaa weeye atixiyaadkii uma tashahad waa awaamirta ay ku dhagaan weeye xanaabile iyo isxaaqiyo annaguna waxaan ku dhagnaa khiyaarisiin iyo dooransiin baa ku jirta faidaa jalasta fii wasat nabi allo haddaanan fadhiisanin bal ka war haddaad fadhiisatou yidhi nabigu ayib uma tashahad nabigu waxay leeyihiin xanaabilow wuxuu ruuxu garanayo fahmaye weeye wuu yaqaana atixyaadka in loo fadhiiso tumaaniine iyo hawlo badan buu khald ahayn mooyeen fadhiyada waaweyn xubnaha waaweyn wuu garanay oo qiyaamka wuu garanayo ictidaalka wuu garanayo aafadu waxay oga timid cadamu umaaniina midda kale waxay dhaheen alamru biاsifati waamru bilmawsuuf in atixiyaadka la isfaray waxaa laga qadanayaa goobti lagu akrinaya waa la faran yahay oo fadhigi ah aduu si kastaba noqotay irahaas waa ku filantahay wa qaala abu hurr wuxuu radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi wa nahaani khaliili saaxiibkay wuxuu iga reebay oo nebi maxamed u jeedo can iqcaa'in fadhi daanyeerayn ama fadhi ey oo kale ka iqcaa'i lkalbi sida eygu u fadhiistoo kale ah waa inagu soo marray inuu dacfi ku jiro xadiidku laakiin uu shawaahid leeyahay wa fii xadiiin aakhara xadiid kale waxaa ku yimid markaynu soo maraynay annadaru ilaa mawdic sujuud baynu kusoo maray xadiidkan filhaya wa fii xadiiin aakhara waxaa ku yimid kaana wuxuu asuubanu yanha ummadda kii ka reeba can cuqbati shayaani cidhib shayaankii cidhib shayaan cuqbati shayaani shayaanku sidau u cidhibsado ee cidhbaha ugu fadhiisto juluuskii bayna seedataynka iyo atixiyaadka dhexe in labada cidhbood lagu fadhiista atixiyaadka dhexe asagu lamama ogolaba oo muran kama qabaan fuqahadu middaa iyadaa way isku raaceen waxa la isku hayay keliya waxay ahayd fadhiga u dhexeeye labada sujuudood u dhexeeye buu ahaa wa kaana yanha ummadda wuxuu ka reeba can cuqbati الshayطaan fii bacdi الriwaayaat can caqibi الshayطaan shaydaanka cidhibtiisa yani qaabka uu shaydaanku cidhbaha ugu fadhiisto oo kale nebi maxamed baa inoo sutfay isagaa yaqaanana waada garan mayno saasuu yeelaa baa le marka khilaafo ka leexda marka waa in iftiraash la sameeyo oo bimacnaa lugta bidix la gogoloodo midda midigna saa loo qotonsho ciribteeda iyo faraheedaba la taago la qotomiyo wa kaana sala allahu alay waslm rsulka ilah wuxuu ahaa idaa qacada fi اtashahudi atixiyaadka gudihiisa hadduu fadhiisto wadaca kafahu اlyumna sacabkiisa midig wuxuu saari jiray calaa fakidihi booyadiisu saari jiray wa fii riwaaya calaa rukbatihi jilibkiisa iyo lowgiisu saari jiray alyumna midigi booyada midig ama lowga eh, jilibka midig ayuu saari jiray wawadaca kafahu اlyusra sacabkiisa bidixna wuxuu saari jiray calaa fakidihi wa fii riwaaya calaa rukbatihi alyusra jilibka ama bowdada ee bidix baasithaa calayhi asagoo ku fidanaya uu fidin gacantu way fidsan tahay w labadu way fidsan yihiin gacanta waad iyadoo duuban saari maysid labada jilib ama bowdaha ma saaraysa waad fidanaysa isagoo ku fidiyay kafkii ama sacabkii cala alfakida aw cala arukba wa kaana sala allahu calayh wasalam muxuuaha yadacu kii dhiga saara xadda marfiqihi اlayman fiiqa suxulkiisa midig xadku waa halkan fiiqaas wey shiqilka ma laha fiiq iyo muxuu ahay irbad ma laha meesha irbadda ee madaxa ah ayaa loo jeedaa xadda mirfiqihi alayman suxulkiisa ama shiqilkiisa midig fiiqiisa wuxuu nabigu saari jiray calaa fakihi اlyumna bawdadiisa ila gacanba gacan bay leedahay gacanta gacanteeda le gacantanna booyaday leedahay way kale leeyihin intaan buu ujeeda hoosta sheekh wuxuu ku qabanayaa mise kitaabka asalku ah wuxuu ku tilmaamayay waxaad moodaa buu leeyahay in bowdida la saarahayo gacanta baa yaa ka muuqanaysuu sheekhu tilmaama laakiin sida ay shaaficida ku fasireen waxay leeyihiin gacanta markaad fidiso jiqilkan fiiqiisa unbaa ku aadi bowdida mooyeene maaha in la saaro lagu dhajiyo in la saaro lagu dhajiya ma aho saa loogu dhajiyo ayib tilmaan ku dhajinta itiyaadka caadiga saa loogu dhajin maayo qotami saasaa loo dhigahaya bay leeyihin shaaficiyadu marka caadi baad iskaga fadhiisanaysa ayib labadaa ray baa la isku haya waa lagu dhajinoo waad nabi oo gacantu yaysan ka bixin booyadaha ku layn ha ku noqoto iyo may intii la saaro fiiqu ha taagmo ayb riwaaya marka waxay ku dhagaan shaaficidu waxadda waxadda mirfiqahu اlayman wuxuu qotonshoo nabigu taagay suxulkiisa midig bay ku dhagaan shaaficiyadu dhibba male adu waa labadaas kayfiya waa la sheega waxayna oga qiyaas qaataan in nabigu sidiisuba uusan ganacyadiisii iyo jidhkiisa issaari jirin oo kala fogeyn jiray mujaanabadii caniljanbayn asalkeed baa lagu socon bay taagan yihin gacanta waad fidin waad taari boodyada iyo lowga laakiin shiqilka waad ka duwaysaaba ina boodya ku qaban maysa aadku asagu sida kalu marahaya wanahaa nabigu wuxuu ka reebay rajulan nin buu ka reebay wahuwa jaalisun asagoo fadhiya muctamidun cuskada calaa yadi lyusra fi salaa ayuu ka reebay faqaala wuxuuna yidhi markuu reebiddaa nabigu sababaynayey ama cillaynayay innahaa qaab fadhigaadu salaat lyahuudi siday yahuud u tukata wey salaaة اlyahuud baa sidaa ah xadiidka wuxuu ka yimaadaa min xadiiثi ismaaciil bni umaya can naafic mawla bni cumar can ibni cumara ana nebi sal slam nabi maxamed baa wuxuu arkay nin tukanaya oo gacantiisi bidix tuuray xaggaa dambe dhigtay ma ahayn intan bese ma ahayn xadiidku gacanta bidix baad xaggaa dambe geyn waa sida dadka qaarkood u fadhiistan o aragteen ay cuskadaan marka la sheekeynayo kale tad lagu hafidsato yaad gacan damba tuuran oo eh, bidixda ah cirabteeda taa ugu fadhiisa marar badan saasaa dadka qaarkood yeelaan tijaabi shacabdina adoo caado u fadhiya lugahaad fadhiiso lugaha soo fidi fidi lugaha gacanta bidix gadaalgee isku haa bidixda haa ah, oka saas weeye qaabka dadka qaarkood ay ku nastaan dadka burbuuranaya markaad dharagte iyo Ah, inaad gacanta tuuraso tuurato markaasi waaad tirar hesho mooyeen fadhigaa ku dhibaya wanahaa rajulan buu ka reebay wahuwa jaalisun isagoo fadhiya muctamidu calaydi lyusra fi salaa riwaayada kale inuu dhabarkiisa gacanta geeyo gadaal geystay oo weliba eh, cidhibta gacanta bidix uu ku fadhiyey ayaad riwaayaadka tusahayaan faqaala wuxuu ihi inahaa salaat اlyahuud waa yahuuddii salaadeedii ka carar mar dambe ha u dhowaana xadiidka asaga ah ku yeeda dahabi wuxuu ka yidhaahdaa waisnaaduhu qawiyu almuhadab fi ikhtisaari sunan اlkabiir lilbayhaqi mujaladka labaad an boqol sideetan labo sidaa ku yidhaahda waana xadii asagu sugan kaas wa fii lafdin isla xadiidka ibni cumara waxaa ku yimid laa tajlis hakada sidan ha u fadhiisanin inamaa haadihi tani waxaa weeye jilsaة اladiina yucadabuun kuwa la cadaaba qaab fadhigoodi wey say u fadhiistaan kuwa naarta la geliya la cadaabaa sidan u fadhiistee ha ka fogow gaalana isku shabihin ahlu naarna isku shabihin riwaayadaasi waa min riwaayati hishaam ibnu sacad can naaficin can ibni cumara waa mawquuf midda ayada ah. waa riwaaya mawquufa sida raajixa ah riwaayada horaa marfuuca ah ibnu wuxuu arkay weeye nin sidaan u tukanhaya isagoo tukan gacantii bidix gadaal geystay markaasuu wuxuu yidhi mar damba sidaa ha ma bannaano maxaa yeele waana kuwa la cadaabo qaabkay u fadhiistaan riwaayo kale ruux bannaan fadhiyo caadi iskaga fadhiyuba ahaa oon salaadba ku jirin markaasuu u diiday oo ku yidhi saha u fadhiisani dahabi wuxuu rajaxay inuu yahay mawquufun صaxiix sidaa uu dahabi sheegay baana saxan xadiidka riwaayaadkiisa badankood ariiqa hishaam ibnu sacad can naafica waa mawquuf hadduu yahay laakiin min ariiqi ismaaciil bni umaya can naaficin waa marfuuc laba riwaayo laba lafdi kala duwan wey midna waxaa weeye kuwa la sidan u fadhiista midna waxaa wey waa salaat اlyahuud soo laba macnoo kala duwan ma aha salaat اlyahuud weeye iyo kuwa la cadaabo yahuud basa ma aha nasaara la naari oo majuus baa la naari oo mushrikiin baa la naari oo khalqiga la naari waa badan yihiin marka xadiidkan dambe waa ka caansan yahay midka hore waa ka guda ballaadhan yahan ujeeda markaan caamka ka hadlay wa fii xadiiin aakhara xadiid kale waxaa ku yimid xadiid kale waxaa ku yimid xadiidkan kale uu sheekhu ku sheego min xadiid ashariid ibnu suwayd athaqafi saxaabigaas wey saxaabigaasa wuxuu dhaa nebi maxamed baa isoo maray anuu masjidka dhex fadhiya oo gacantayda ku dangigsaday dhabardhabar xaggaa dhabarkantaan u tuurtay cuskaday markaasuu nabigu wuxuu yidhi ha u fadhiisanin sidan maxaa yeelay innahaa qicdat lmaqduubi calayhim kuwa loo cadhooday qaabkay u fadhiistaan weeye xadiidka isagu shariid riwaayadkiisa badankood wuxuu ahaa nebi maxamed ba anoo masaajid dhex fadhiya anoo meel fadhiya salaad laguma sheegin riwaayaadka marfuucada ah riwaaya mursalo ah oo wiilkiisa camr ibnu shurayd laga wariyo ibnu shariid cafwan ayaa sheegay salaadda ama riwaaya marfuuca salaad ma sheegin sidaa darteed fuqaha waxay isku maandhaafeen nahyigan la diiday in gacanta xaggaa loo turto xidhibteeda la dhigto ma salaadu khuseeyaa mise gebi ahaanba waa adab aadaabtii usluubka islaamka ka midoon la oga inaad u fadhiisato fuqahadu waxay u badan yihiin waa dhaqan la yska reebay oon la ogolayn salaad gudaheed iyo iyo meelaan salaad ahayn ba in loo fadhiisto macnahaasaa yaa loo badan yahay marka iskaba ilaaliya yaan loo fadhiisan hawsha ayada ruux lagu arkaan ha lagala hadlo ya adugu ma u fadhiisataa iska ilaali dhabarka laga haya dhabarkaa suunay waxbaa lagu xidhaa oo magaala la joogaaye innaga cudurdaar leh waxan baan u luqluuqaynaa ayib xadiidkan marka dambe wa fii xadin aakhar waxaa ku yimid hiya qaab fadhigani qicdaة اlmaqduubi calayhim kuwa loo cadhooday fadhigoodii weeye kuwa loo cadhoona waa yuhuud sida riwaayadku ay fasireen aad garanaysaan qur-aankan hadda ku yimid xadiidkan shahid ibn suwayd aqafi waxaa saxiixa ibn xibaan wakadalika الnawowi fii sharxi اlmuhadab wa fii riyaad الsaalixiin intuba sanadkiisa uu ku saxiixiyaa sheekhu sidaasaana sax ah ee nawowi ay ibn xibaan mareen wadaadda cilayana waa jiraan taxriiku اsbaci fi الtashahudi farta in la dhadhaqaajiyo atixiyaadka gudihiisa wa kaana salى اllahu alيه wasalam farta dhaqaajinteedu inaysan waajib ahayn waa muttafaqu calayhi bayna اlculamaa waajib ma aha sunno la laasimhayo la joogtayna ma aha biitifaaqi اlfuqahaa sheekh albani howshiisa hay dambayso labadaa qodob ma haysaan waajib ma aha bilitifaaq sunno in la joogtaynhayo salaad walba iyo ragcad walba iyo fadhi walba laazim ahoo nabigu joogtayoo daa'imane ma ah cinda alfuqahaa labadaba murankamay qabaan waxaa soo hadhay ma bannaan in la dhaqaqaajiyo iyadoo sunna ah laakiin marmar la sameeyo atiyaadka horeo kale ama ka dambeo kale ama salaad aad ka tagto midna aad geliso ayb iltizaamka noocaane joogtada ah nabi maxamed kama sugno sababku waxaa weeye haddii nabigu uu joogtayna farta dhaqaajinteeda waxaa loo soo guurin lahaa sida loo soo guuriya axkaamta kale saxaabi walboo sifatu salaati nebi ka hadla ama kayfiyada nebigu u tukata ka hadla soo gurin lahaa in hal saxaabi xadiidkiisa ay ku timid waxay tusaysaa inuu nabigu in badan uusan samaynin marmar saxaabigii waa ibnu xujir xadiidkiisa ku timid wuxuu yihi safar ka imid oo meel ila sawir reemidina ma ahayn wuu islaamay nabigu u yimid muxuu kaas wuxuu intaanan dhaqaaqin waa inaan horta hubsado nabigu qaabku u tukanay waan u kurgalaybu salaaddii nabiga intaan u fadhiistay yaan daawaday nabigu si u tukanayo fa ra'aytuhu yuxarikuhaa halkaa xadiid bay ku timaadaa idan masaladeedii marka aynu bilaawnayo naqligeeda suu sheekhu yidhi wa kaana sal lay slam muxuu ahaa yabsutu laba qodobna waa kuu sheegay qodob kale un baa la isku haya wa kaana sala allahu alay wasalam yabsutu kiifaduyuha kafahu lyusra sacabkiisa bidix buu fidin jiray calaa rukbati lyusra jilibka bidix buuna ku dul fidin ila waa gacanba lowgeeday leedahay wayaqbadu waa laabi jiray asaabica kafihi lyumnaa gacanta midig gacanta midig faraheedana waa fidin jiray cafwan cafwan wayaqbadu waa laabi jiraan rabaa asaabica kafihi lyumna gacanta midig faraheedana waa laabi jiray kulihaa dhammaanteed ayb ama kullahaaba wayushiiru waana ishaari jiray biisbicihi allatii tali libhaama ila alqibla wayushiiru wuxuu ku midaarji ama ku fiiqi jiray biisbacihi alatii fartiisa tali libhaama suulka xigta far murugsatadan weeye midda suulka xigta waa tan sabaabay dhan carabtu wadaaduna waagi dambe musabixay u bixiyeen waxbaa lagu caaya markaad ruua caraatamaysa farta la taago wey markaad ruuxa caayaysa ama aad habaaraysa cadku aad leedaha farta la tuuro wey waxbaa lagu caayaa waxbaa lagu fiiriyaa saa darteed caamadii dadkii hore waxay dhahan dhaqanka ku fiicnaa hebel waaka far nacab kuma fiiqin bay kuleeyihiin warkan yaa kuu sheegay hebel baa ii sheegay far nacab kuma fiiqina bay kuleeyihin bicnaa farta waxaa lagu taagaa wax la dhibsaday iyo qumay tokafeere iyo balaaye iyo wabaa lagu tuura waa far lagu caraata oo lasku riixa wey ayib fuqahadu maadaama nabigu asmaada xunxun bedeli jiray oo carab ay dhaheen sabaaba nabigu muslimiinta waxay u bixisheen musabixa midda tawxiidsata ilaahay nasahada ee ilaahay waxida keligii magacaasay qaadata markuu nabigu khudbaynaya keligeed buu taagi jira hadda waad garanaysa allatii taasoo ta libhaama suulka ku xigta ila alqiblati xagga qiblada u taagi jiray la foorin mahayo dad baa fooriyo dhulka dhulka u dira qolyana cirkay u diraan cirkana loo diri maayo dhulna loo diri maayo qibladai aadaysa waayo qiblada lagu toosiye ayib wa yarmi waa geli jiray bibasari aragiisana ilayha ayada ayaduu fiirin jiray marka uu atiyaadka u fadhiya ayaduu fiirinaya markaad qiyaam iyo meelo kala joogtana mawdicu sujuud baad fiirinaysa taas waad soo marteen baan u malay wa kaana sal اlahu alay slam idaa ashaara biisbacihi markuu fartiisa fiiq nabigu wadaca wuu saari jiray ibhaamahu suulkiisa calaa isbaci lwusطaa farta dhexe farta dhexuu saari jiray tan dhexe inagu faryare iyo maxaan dhahnaa iyo faadumo iyo fardhaxo iyo farmurugsato iyo suulgomash baa la kala yidhaahdaa soo sidaa ma aha carabtuna binsar iyo khinsar iyo wusta iyo sabaaba iyo ibhaam bay yidhaahdaa carruurta waa la beri jiray marka la yidhahda waa waa adabiyaadka carurta lagu beri jiray beri jira wey marka labada ayagu waa la laabi faryarada iyo faadumo waa la laabi labadaas tan wastada la yidhaahdo iyo suulkaa isqaban fardhaxada iyo suulkaa isqabanaya tanna hadda way baxday inay suulka saa isu qabtaan iyo in la giraangareeyo oo saa loo wareejiyo soo lama arko iyo in la nabo oo keligeed faraha ay raac intay faraha raacdo saddexdooda suulka iyo laisku qabto fartaba intaba ay soo arortay saddexdaa kayfiyo ayaa loo badan yahay saddexdaa kayfiyo garaangir laga dhigo oo wahaabiyadu isku dhibaan qolyaha wahaabiyada isku dhiba in sidaa la yidhaahdo oo farta dhexe dhexdeeda la saaro suulka iyo in faraha intii lagu daro laisku soo reebo suulka iyo farta oo saa loogu qabto marka saa la yidhaahdo waxaa la yidhahda alaaa hamsiin bay wadaado badan ku fasiraan niman nasaaba ma aha leeyihi saddexdan xaglood waa saddexda xaglood ee saddexdu ay lahayd xariijatan dheerna waa hoosta ay u dhaqaaqi jirtay wareegan suulka iyo isqabteen fartuna waama waa eberkii shanta eberkii shanta carabiga iyo saddex konton iyo saddex konton iyo saddex bay u rabaan soo saar looma qoro shanta xaggay mara markaan carabiga aan qorayna shanta xagga maraysa haddaba aggay joogtaa saddexdina waad hoos ay aad marka waxaa weeye saddex markaan saa u qorno waxaan u akriyaynaa marka xaggaad u akrido carabiga sidana waa loo qoraa sidana waa loo akriyaa tiradiisa tirada carabiga markaad qoraysa sidanaad u qori la waxaad u akrin xaggan afar iyo afar boqol dhihi mayse markay qoran tahay arbaca sifir arbac ma adii markaad qoraysa sidanaad u qori afartaad ka soo bilaabi afarta eberka afartii baad qori oo saasay u soco min alyamiin ilى اlyasaar waxaana loo akriyaa min alyasaar ilى اlyamiin marka konton iyo saddex hadaad reer waqooyi tahayna saddex iyo konton aday ku taalla dhibba ma laha afwan wataalatan mararka qaarkoodna yuxalliqu bihima xalqatan yuxalliqu bihima xalqatan yuxalliqu wuxuu ku giraangarayn jiray bihimaa ay bilibhaami wاlwusطa suulka iyo tii dhexe xalqatan garaangir buu ka dhigi jiray garaangarba iyagoo isku qabanaya waad fahanteen baan malayn intuba way bannaan tahay dhibba ma laha wa kaana salى الlaه alيه wasalam yarfacu isbacahu fartiisu kor u qaadi jiray yuxarikuhaa isagoo dhaqdhaqaajinaya yadcuu biha allana ku baryahaya ilahay baa ku baryahaya yadcuu biha allo ku barya bimacnaa ducaadu marna waxay noqota ducaau mas'ala marna ducaau anaa bay noqoto markaad ilaahay waxidayso ood ilaahay subxaanahu inuu keliya aad qirayso waxaa weya waa duco allow inaad keligaa tahay baan qirhaya hadde waad aragtaaye allow maxaad iga sugay bay ka dhigan tahay baryadu midna afkaa laga caddaystaa midna ishaa laga baryootamaa midna muuqaalka lagu baryootamaa sidaa darteed soomaalidu waxay yidhaahdaan nin muxuu ahay kubuudkaada arka looma eh, sooro joogsado ninkadoo loobkaada arka looma sooro joogsado war hebel ad u istaagi weyd oo la hadli weyd hadda weyba arka inaan fadhiya muxuu iga sugahayaa inaad garatada rabaa baasha ayib marna ishaa la iska baryaa wadaadku hadduu ku yimaada wadaadu islaanta oo mushay oo dhakhtar baya balaayaa dhacdo culaysyaa baryahan jiro oo xaalku ilaahay baa ogo sheekhow soo ducee oo uu ku yidhaahdo maxaad ka sugaysaa haddaad wax hayso wuu kula hadlay wadaadka ayib wuu kula hadlay haddaad toban haddaad doonaysa laakiin in lagu xagxagto indhaha faraha lagaa geliyey allah sakiro allah sakira ayib yuxarikuhaa yadcuu biha alluu ku bari yaquulu wayaquulu wuxuuna ohan jiray xadiidkaani ragga hore culama taxriiku lasbic taxriiku lasbic farta in la dhadhaqaajiyo annaga shaaficida ma diidanin siaanadaba horta laakiin waxaan leenahay marka un tawxiidka la gaaro ashhadu an laa ilaha marka la gaaro markaan qacqaca laga siiyo yaanaan la sii wadin taxriik hal mar ah oo ila weyjibtay markuna waxay dhaha iska hurdo laakiin marka tawxiidka la gaadho ha la toosiyo intaas way dhae taxriimku dhaqaajinta waa bigtaas wey aan la sii wadin qamaraynka labada kitaab u yaqaanaan shaaficiya mutaakhiriintooda nihaayaha rimli ee uu ku sharxay minhaajka iyo tuxfataha tuxfat lmuxtaajka ibn xajar alhaytami labada waxaa ku yaalla wasaxa taxriikuha wasaxa taxriikuha farta in la dhaqaajiyaa asaxday waa alqamarayn labada kitaaba loo yaqaan cinda shaaficiya marka mutaahiriin la marahayo waagay wahaabiyadu dhaqaajinta bilaabeenna way la dagaalameen waliba waxaan xusuustaa wadaad farta laga jabiyey bof intuu dhadhaqaajiyey siddeetan iyo sagaalkii beledweyne nin baa la kacay iyada dhalina marka waxaa weeye tacasubku ma og tahay tacasubka iyo muxuuha faaraqabiilka diineed iyo dariiqooyinku wax ka daran ma jiro wax ka daran ma jiro wadaadkii muxuu ahay qaadiriga ahaa ee saalixigku ku yidhi saaliiin ka yidhi boqol nin oo saalixiinoo la dilo yaa ka khayr badan boqol gaaloo ingiriisoo la dila buur shee cabdulla qutub baa lagu eedeeyaa kitaabkiisa nasrulmuminiin ya wuxuu ku kacsanya qolyihii daraawiishtaayee sayidku kooxdiis ile saalixiyay ahaayde wuxuu leeyahay laqatlu rajulin saalixiyin khayrun cinda allahi wa afdalu min qatli miati kaafir boqol gaal oo la dilo waan han jiray kitaabka waa dhowd bay ga fakada nasrulmuminiinka ku qoranta haddii la helana ha lai keeno marka tacasub halkaa la gaadhay tacasubka halkaa la gaadhay ayib wadaaddaha aan usoo laabanno xadiidkii waa'il ibnu xujr ee sifatu salaati nebiga ku mida dheeraa riwaayo xadiidka uu leeyahay baa ku timid waxaan arkay nebi maxamedow fara'aytu yarfacu isbicahu yuxarikuha yadcuu biha riwaayadaasi waxaa la tafaruday wadaad la yidhaahdo zaa'ida bnu qudaamata athaqafi ninka la tafado nin biyo kama dhibcaana hadduusan ahayn waa tuuri lahayn riwaayada ayada ah dhowr iyo toban raawi oo xadiidka warisa sheekhu asagu ka qaatayna ka qaatay baan sheegin laakiin zaa'ida bnu qudaama oo min rijaali jamaca kullihim meel laga taabtana ma laha waa xaafidun mutqinun xujatun cinda ahli اcilm wadaad xataa yar fiiriye ma jiro xataa nin xataa waajibaat اlxifdi wاlitqaan bal dahabi wuxuu yihi waa min aqraani shucbata fi اlitqaan shucb xajaaj ragga ragga samriya iyo sfan thawri rag nin u dhigmo weeye bu wuxuu kaloo ku badbaaday ruwaadda intooda kale xadiidka way ikhtisaariyeen asaga iyo sufyaan bnu cuyayna iyo laba wadaadoo zuhayr bn mucaawiya wadaad la yidhaahdo iyo shujaac bn waliid afartaa wadaad ayaa xadiidka wasliyey ee dhammaystiray tobankooda kale way ikhtisaariyeen taana wuu ku badbaaday walidaalika ayaan jirin nin imaama mutaqadim xadid ka daciifiye laa yuujad imaam mutaqadima oo riwaayada zaa'id ibnu qudaama fara'aytuhu yarfacu isbicahu yuxarikuha yadcuu biha laga daciifiye ma jiro sidaa darteed alimaam ibnu khusayma markuu riwaayaadka sheegay buu hi dhan kuma imanin intan waxaa sheegay zaa'ida ibnu qudaama keliya wadaadihii mucaasiriinta rabay inay daciifiyaan markay wax kala waayeen waxay dhan waxaa cileeyey ibnu khusayma khaa weeye ibnu khusayma tafarud buu sheegay walidaalika ibn xajar wuxuu ka soo qaaday ibnu khusayma xadidka inuu saxiixiyey muqlataan ibnu khaliij baa ka soo qaaday hada huwa sawaab dikru tafarudi waa hayru tacliil xadiidka inaad hebel la gooni noqda ma daciifin xadiidku hariib buu leeyahay iyo mashhuur iyo mustafiid iyo mutawaatir iyo casiiz haraabuu kuu sheegay haraabada ninka la yimid ee tafarudka nisbiga la yimid nin laga aqbali karo hadduu yahayna waa la wada hayaa hadduusan ahaynna waa waa la tuuri walidaalika ixtaja bihi النasaaئي riwaayada nasaa-i baa saxiix yeelay wa sakata calayha abu daawuud waxaa saxiixa ibnu xibbaan wakadalika albayhaqi wabnu khusayma bayhaqi weliba xadiidkii kale ee ka hor imanaya mucaaridkiisahaba isku daya inuu jamciyo xadiidkii cabdillah bn zubayr ee yidhi eh, laa yuxarikuha iyo kan wuxuu i waan ku jamcin waxaan ku jamcinaynaa intuu yar dhaqaajiyey buu joojiyey markuu horreysay buu dhaqaajiyey waana joojiyey ma sii wadin baasha aad wadaysaan atixidka laga bilaabo ilaa ducada u dambaysa ma ahayne joojiya bayhaqi markuu isku day jamciba maray waljamcu farcu tasxiix laba xadiid goormaad isu keentaa wa markaad aaminsata kana inuu sugan yahay on laga tegi karin kana uu sugan yaho laga tegi karin waxaad leedaha isu keenno say isu fahmaan oo ismeel ogu dhaqaaqaan waxaa saxiixiya alimaam ibn اljaruud liannahu kharajahu fii muntaqaha waxayna ka soo qaadeen xufaadu tasxiix iyo taxsiin bay ka soo qaadaan takriijkiisa wasaxaahu alimaam ibn qayim wakadalika alxaafid ibn mulaqin fi badn muniir wacabdilxaq اlishbili ibn cabdilbar baa isaguna saxiixiyey ibn cabdilbar asagu wuxuu yidhi hadal qiimo badan aan akhriya hadalkiisa waاkhtalafuu fii taxriiki isbacihi الsabaabة faminhum man ra'aa taxriikaha wa minhum man lam yarah وكل ذلika marwiy في الآثاaر الصحاaح المسندة عن النبي صل سلم وجamيiعه مباح والحamdu لله bu kaga baxay istidkaarkiisa mujaladka koobaad afar boqol toddobaatan iyo sideed xadiidku xadii صaxiixa wey xagga camalkaa kuu yimid xagga camalka intayna u gudbin shaahid buu leeyahay shaahid buu leeyahay min xadiiث iبni cmar ibn cumar baa waxaa laga wariyaa nebi maxamed uu ka wariyey taxriiku اlsbici fi الsalaaةi madcarat lلshayطaan fartoo la dhaqaajiyo salaada gudaheeda haydaankiisa shaydaanka argixisaa madcarat lلshayطaan rawyaani fii musnadihi bayhaqi iyo kayrkood laakiin dhibku waxaa wey riwaayada waa daciifo waxaa ku jira maxamed ibn cumar alwaaqidi baa la tafaruday waa daciif laakiin asaga ibnu cumara waxaa ka sugan riwaayo kaloo marfuuco ah وهي مdبة للشhayطاaن مdبة للشhayطاaن لاa yسو أحad وهuو يقuل بيdي hkذا waxay u tahay babis bay u tahay شhayطاanka farta la dhaqaajinayo babis bay shayطaankood waa lagu babiyaa madabadu waxaa l في luغaة الcarab baalkan lagu babiye lagu garaac mxuu ahaa taksiga baasha daksiga la iskaga celiya boqorada iyo nimanka isla qaangaaday imanka la difaacay marna lagu babiyo marna waxa soo duula iyo daksiga iyo kanaacadii lagaga dhufto ayaa madabada la yidhahdaa madaba marka maxaa lagu yaqaanaa baan leenahay inay dhaqdhaqaaqdo xadiidka marka madabatun lishayطaani laa yasfu axadu wahuwa yaquulu biyadi haakada odhanaya oo sanadkiisu saxiix yahay xumaydi baa soo saara abu yacla waana saxiix sidaa darteed baa ibn cabdilbar u saxiix yeelay xadiidka asagaa fi listidkaar ayib sanadkuna waa sidaa marka madabaة الشhayطaan fiihi macna taxriig macna taxriig baa ku jira almansuusi fii xadiiثi ibni cumar الضaciif fii riwaayat alwaaqidi almansuusi fii riwaayat zaa'ida bni qudaama inahaas markaan isku kaxaysanno haddana culammadoo dhan badankood baa qaba akaru ahlicilmi waxay qabaan taxriiku اlsbci fi tashahud alimaam اlqurطubi markuu xadiidka ka hadlay wuxuu yidhi oo xadiidkii waa'il uu sheegay wailaa haada dahaba akar اlculamaaءi wa akaru asxaabina culammada badankeed waxay qabaan farta aa dhaqaajinaya waana akaru اlmaalikiya siday qabaan waana siduu cadaa imaamu maalik alimaam shaafici nas lagama hayo yuxarig aw laa yuxarig nas cad ma jiro axmed nas sariixa yuxarig walaa yuxarig midna ma jiro yushiir waa laga hayaa waxaa kuu soo hadhay maaligoo tansiisiyey in la dhaqaajinhayo iyo abu xaniifoo diiday acnaaf iyo maalikiya madhaba aar culamaa weeye xadiidkaa saxiixa waa ku yimid riwaayo kaloo laga fahmay macnaheeda waa ku timid oo ibni cumara mid daciifa ku timid idan xadiidku waa sugan yahay marka warka la soo gebagabeeyo isku dhib kale wadaadaqa isku dhibeenna macna ma siilaa xagga saxaabada haddii la fiiriyo ibni cabaas bay ka sugan tahay ibni cabaas xadiidka sufyaan athawri uu wariyey can abi isxaaq asabiici can arbadata atamiimi oo nin iqa ah sa'altu bna cabbaasin can taxriiki rajuli isbacahu fi salaa waxaan weydiiyey ruuxu inuu fartar dhaqaajin salaadda gudaheeda faqaala daaka alkhlaasu dhaqaajinta aad leedahay wado waa ikhlaaskii towxiidki wey wad baasha ayada ah xikmada loo dhaqaajin maxay tahay laba xikmaa la sheegaa midda ila roon waxay dhaheen fartu intaada wado sahwin maysid intaad farda wado bixi maysid suuqa iyo sarifka aadi maysid ayadaad fiirinaysa idin way socota way shaqaynaysaa xisaab baa kugu socota marka ma dhaqaaqaysid lakin hadday taagantaha waad bixi oo xaggaad fiirin oo waxaa wey qalbigu waa taga maqana joogaad noqonaysa marka waxay difaacaysaa madcarat lishayطaan madabat lishayطaan laa yasu axadu yaquulu biyadi haakada sahway daawo ka tahay midda kale waxay dhahn macnaha labaad ah tawxiid wey way diidantahay waxaan allahayn ma jiro ma ogeli keligii baan caabudahaya waxay dhaheen waa hadal aan muuqanin weeya waa hadal aan muuqanin saddex xaalaad isku dara bay dhaheen wadaaduhu sida taybi ninkii xikamka maqaasida aad uga hadli jiray marka axaadiista xikamkooda wuxuu idhi markaad farta dhaqaajinaysa taagayso waxaa ku jirba saddex macno kow tawxiidkii iyo ilaahay xaqnimadiisii iyo diinta runnimadeedii qalbigaad ka aaminsantahay waadna ku hadlaysaa waa wada ashhadu an laa ilah fartana waad ku dartay ficil iyo qowl iyo ictiqaad baa la kulminayaa buui ictiqaad qalbi ah iyo qowl aad wadaba ashhadu waad waddaa atixiyaadka soo maaha iyo fal dhaqdhaqaaq ah ood leedahay maya waxaan allahayn ma jiro way socotaa marka waa jamcan bayna اlictiqaadi wاlficli wاlqowl wadaadayi dhibba ma laha way sugan tahay aarkaasi ibn cabaas waxaa soo saaray cabdالrazaq fii musanafihi can الthawri bisanadi صaxiix ayb calى aqali taqdiirna waa xasan marka haddii kor loo kaco wuxuu sheekhu ka tego mima yustadrag calayhi ah oo u in eh, wax laga tilmaamo eh, kayfiyada gacanta loo dhaqdhaqaajin muusan sheekhu sheegin wadaadahan eh, shariifki iyo abu isxaaq alxuweyni iyo qolyaha sheekha ardadiisa waa isku dhibaan laba qaab baa culummadu caddeeyeen ama waxay leeyihiin gacanta saasaa loo dhigi waxaana loo dhaqaajin yamiina wa shimaala waday garateen ba gacanta soo lama arko soo looma jeedo boodyadu waata saa in loo dhigo waa se inagu aan naqaano saa la yidhaahdo maaliki waxay leeyiin sidana gacanta loo dhigi gacanta sidanaad u dhigi kadibna waxay u soconaysaa sidan yamiina wa shimaalan bidx iyo midig saas waa la gartaan u malay walaadi waxay le maa gacanta la qalloocin maayo sideeda ha u dhacdo ha la laabo kadibna hasaha ha noqoto sidan way bushiyeen in korna loo dhigo hoosna loo dhigo waa la bushiyey waxaa lagu bushiyo o la yidhi sidan taxriig ma ahee waa rafci iyo khafdi kor hoos aadid iyo kor aadid weeye waxaa la khafdiga iyo rafciga laftiisoo taxriig ma aha hoos markaan aadi iyo kormaso xaraka ma aha ruuxii hoos aada kornaada ma dhaqdhaqaaqs ma dhaqdhaqaaqe <laughs> isma diidahayaan almihim wadaadaha intooda kale sidanay leeyihiin maalikiyana sidan ay leedahay way garatee labadaa kayfiyo ayaa ka sugan culummada sheekhu laakiin sifadii qaabkii loo dhaqaajila muusan sheegin ardada eh, eh, sheekh albani iyagu waa isku dh waxay yidhaahdeen fartu waa in markaasi saa la yidhaahdo de tan taxriig mehe ihtizaaz gariil wey gariil taxriig maaha midna waa ihtizaaz baalla ad leedahay moodad oo jajureelo sidiisa oo madaxa marra qaadi marra dhigi sideen maxay ahayd taxriig ma aha waana imtixaan muruq baaba ku geli sheekho taysiir bay cibaadadu ku socotaa sidaa sheekh albani artiisu sheegeen sheekh albani cajalkiisuu ku sheegaa sidan ihtizaaska ah kutaabka kuma sheegi wasaqlxuweyne kooxna waxay dhaheen cajalay dumanoo youtubeka ku jirana qaabkaasay u tilmaameen sax ma aha wax iyagoo ugu horreeyana ma arag ama maalikiye raaca ama sidiina iska wata labadaa mid un yeela laakiin intii muruq la isgeliyo la taago farti waaba mashquul kaleba khushuucdo dhan bayba kaa qaadaysaa waxay la mid tahay xawu shaaficiyadoo kaleo yidhi farta waa dhaqaaji marka u horraysa laakiin hadday xubintu la dhaqaaqdo badala salaatuka imtixaankaas hadday xubintu la dhaqaaqdo saddex goor wax ka badan ama dhan oo isku xigta mutawaali ah salaadii khatar ba ku jirta bar way buraysaabay dheheen waa ixraaj wey wamaa jacala calaykum fi diin min xaraj nasna ma laha xadiidka cabdullahi bn zubayr ee mucaaridka ah way daciifiyaan sida ibnu qayim oo kale wa fii sixati nadar nadarka uu sheegayna waxaa weeye ibnu cajlaan baa la tafaruday walaa yuxarikuha ruwaadda inteeda kale ictiqaada waaweyn ee wariyay ma aysan sheegin walaa yuxarikuha tafarudkiisa waan yeeli lahayn hadduu la mid yahay sidii zaa'ida bnu qudaamata haqafi abusalt oo kale uu laakiin waa nin saduuq ah oo aan tabar badnayn xadiidka la taxsiiniyo haddaan la khilaafin ama uusan tafarudin ruwaadii inteeda kalena ma aysan sheegin waxaa sii dheer xadiidka cabdillah msl laftirkiisa min hada alwaj waxaa soo saara muslim fii saxiixi walam yadkur hadi riwaaya ziyaadaadka noocaasa marka horeba waxaan ku ihi diilhara joogo dareen dareen ku joog shalay ku soo idhi iyo wadaad kale tafriduhu allow sahala iyo ruwaadu khilaafo carakawa ah cudur kalena wuu qabaa oo xadiidka cabdullahi ibni zubayr kuma sheegna salaad miyuu nabigu nafta fataayd wuxuusan dhaqaaqaajayn laa yuxarikuha in salaad nabigu ku jiray ama salaad ay ku saabsantahay xadiidka kuma imana fii riwaayaati aslan hal riwaayo oo sugan oo salaad xadiidka ku sheegta ma jiraan waxaabaa la odhan karaa waa midii nabigu markuu khudbaynayo uu taagi jiray ama markuu ducaysanayo fi lkhuabi uu duca u taagi jiray taasuu nabigu dhaqaajin jirin amaa middan tashahudka waxaa ka hadlay xadidka wail muxuj baa la odhan karaa haddaan dayno oo labada xadiidba ay ansaxaan waa sida fuqaraa shaaficiya oo muxadiuun ay qabaane waxaan le waan jamcinaynaa nabigu marna ma dhaqaajin jirin oo wuu taagi jiray calaa xadiidi cabdullahi bn zubayr marna wuu dhaqaajin jiray calaa xadiidi waa ibnu xujr wlkullu mubaaxun walxamdu lilah calaa siduu yidhi ibn cabdilbar sidiisoo kale labadaa ra'y baa meesha socda aniga shaksiyan xadidka cabdillah mslim inu sugnayn baa ila xoog badan si kastaba noqoto laakiin haddii la jamciyo sidaas waad yeeli kartaa wa yaquulu wuxuu odhan jira nabgu sal ly slam lahiya fartaasi la taagayo ama la ishaarayo ee tawxiidka tilmaamayso ashaddu waa darantay cala shayaan ee shaydaanka min alxadiid bir lagu garaacayo yacni asabaaba farmurugsatada la taagi ee ilahay lagu waxidayo shaydaan waa oga darantay inaad mushrig noqoto ila u sharigeysa doonaya maogtahay idan waa far culus weeye ayb xadiidkan lahiya ashaddu calى shayطaan min alxadiid qolya mucaasiriina yaa cileeya oo tafarud iyo iطraab bay ku sheegaan wa kaana sal ه alay slam wuxuu ahaa wa kaana asxaabu الnabiy nabiga asxaabtu waxay ahaayeen yaahudu kii qabta bacdun barhkood calaa bacdin bar kaloo ku qabsan jiray yacni alishaaraةa biاlisbaci fi اducaa waxay ku qabsan jireen ninkaan farta taagin oo ninka atixiyaatada arkaan farta inuusan taagin farta taag oo ishaar saasay odhan jireen ya'khudu bacdum calaa bacdin barkood baa marka la iska lalaadan jiray oo ku qabsan jiray yacni fi lishaarati bilisbaci fi ducaa in la ishaaro farta ducada lagu ishaaro ducadana waa ducaa almas'ala watawxiid iyo markaad alla baryaysaba ayb ducadaa sheekhu iyo khayrkii waxay ka fahmeen in ilaa aakhirka la wadayo farta dhaqaajinteeda iyo taagiddeeda waxaa u daliishadaan riwaayada yuxarikuha yadcuu biha ficilkaa mudaaric ee istimraarka keenaya istimraar buu keenaya min xayu cilmi اlmacaani marka la marayo waad garanaysaa balaaqada ayb wa kaana salى الlaه alay slam mxuu yafcalu dalika fi الtashahudayni jamiica qolihii farta dhaqaajinta diiday ama la dagaalamay ama cabad ku sheegay buu sheekh hoos ku naqdinhayaa idinku akhrista wax badan kuma sii jiro masalo la isku hay way ahlulcilmi badankoodna ay qabaan waa madhab ahlilcilmi jumhuur ahlilcilmi baa qaba xadiid baa ku yimid saxaabay ka suganta ibn cabaas kamid eh, ibn cabaas ka mid yahay idan marka waxba hawshaasi laskuma si dhibo haddii ad ku qanacday shaa tahayna iska wado meelaha kharabe ku geeyaba wa kaana sal lay slam muxuu yafcalu dalika arrinkaa mid sameeya fi tashahudayni jamiican labada atixiyaadba atixiyaadka koobaad iyo ka labaadba farta wuu dhaqaajin jiray ama wuu taagi jiray waana ishaari jiray ishaaradaana axaadiista badankeed ku timid taxriiju riwaayada unbuu ku yimid wa ra'aa wuxuu nabigu arkay rajulan buu arkay yadcuu biisbacayhi labada farood ku ducaysan labadaba taagahay nin saali nin labadaba taagahay faqaala wuxuu ihi axid axid mutax mutax keli ka dhig wey farta axid axid keligeed ka dhig lamaanaha ka daa oo mutax baa la yidhi farta far keligeedaa la rabaa wa ashaar nabig wuxuuna ishaaray bisabaabati far murugsatadii ama farta wax lagu caayay la taago keligeed taagba ilahay waa keligii shirkiga jooji shirki waxaa weeye markaasi madharka ah madharkii baa kuma hadlaysa adugu qalbigana kama aaminsan laakiin fartaa taagtay maay noqota hawshu labay noqotay taasuu nabiga xataa diidan yahay ilaahay waxid oo ilahay keligii muuqaalka ku muuji ayb wujuub tashahud اlأwli wa mashruuciyaة اducaaءi fiihi atixiyaadka koobaad waajibnimadkiisii iyo in lagu ducaysto inay mashruuc tahay oo la jideeyey shareecada uma kaana salى الlahu عalيه waslm mxuu yaqrأ kii akhriya fii kuli ragcatayn labadii ragcadood gudahooda wuxuu ku akhriyi jiray ataxiyatu atixiyaad buu la iman jiray wey wa kaana salى الlah alay slm rasulka wuxuu ahaa yaquulu cafwan awala maa yatakalam bihi waxa u horeeya uu ku hadlo wuxuu aha cinda alqacdati fadhiga agtiisa ataxiyaatu lilahi buu ku hadli jiray markuu fadhiisto shayga u horeeya uu ka bilaabo ataxiyaatu wuxuu meesha ku baabi'inayaa axaadiidtii odhanaysay bismi اllahi الraxmaan الraxiim baa laga hormarin waxaa laga hor bismi اllaahi wa bilaahi baa ka horayn hawlahaaso dhan riwaayad baa ku yimi riwaayadku meesha ka saarahaya wuxuuna sheekhu ku leeyahay markuu nabigu fadhiista taxiyaadka koowaad waxaa u horeeya uu ku hadlo ee dibnihiisa ka soo baxa wuxuu ahaa ataxiyaatu lilah xadiikaasi waa xadiiu caaisha xadiiu caaisha ka yimaad yaa macnaha ku yimaada cafwan waxaan jeeda xadiiu ibn mascuud ibn mascuud baa sidaa ku yimaada wa kaana wuxuu ahaa idaa nasiyaha markuu hilmaamo atixiyaadka fi ragcatayn اuulayayni labada ragcadood u horaysa hadduu hilmaamo inuu atixiyaadsado yasjudu lisahwi sujuudu sahwi buu ku kabi jiray wa kaana ya'muru biha ummadduuna fari jiray oo taxiyaadka ah ama sujuudda fayaquul wa kaana ya'muru biha waxay u dhowdahay wixi aan soo wadnay in lala yimaado oo ah tashahudkii ama atixiyaadkii loo celiyo fayaquulu baabkaasaan ku jiray oaan loo celinin sujuudu sahwi inoo dambaysa aan loo celinin fayaquul wuxuu odhan jiray idaa qacadtum haddaad fadhiisataan fii kulli ragcatayn labada ragcadood gudahooda aad fadhiisataan faquuluu waxaad tidhaahdaan ataxiyaatu lilah atxiyaadkii dheeraa siiq way iman doonaan waxba hadda ku mashquul maya macnaheeda iyo iyo siiqooyinkiiba way inoo iman doon iyagoo faahfaahsan walyatakhayar maxalu shaahidku waa intan dambe atixiyaadkii inuu waajib yahay wuxuu ka qaatay faquulu ataxiyaat iyo inuu nabigu ummadda faray hadda muxuu rabaa mashruuciyat اducaa'i fiih buu u gudbayo walyatakhayyar axadukum midkiin ha doorto min adducaa'i allabariga xaggiisa ajabahu ilay acjabhu ilayh midka ugu jecel yahay ducooyinka midkaad ugu jeceshay dantaada adaa yaqaana muraadkaada waxaad adaa garanhaya meesha kugu dana ilahay ka bar falyadcu llaha caza wajalla ilaahay ha ku baryo bihi biducaa'i acjab ducadu markaa jecel ilahay ha ku baryo wa fii lafdin waxaa ku yimid xadiidku uu kulli jalsatin fadhi walbo aad ragcadda labaad ah waxaad ahdaan ataxiyaatu dhaha wa amara bihi nabigu madbuu faray amara bihi wuxuu faray almusii'a salaatahu ninka salaadiisi bi'iyey buu faray wa fii lafdin waxaa ku yimid cafw aydan kamaa taqadama sidii soo hormartay buuhi inuu atixiyaadsadana musii salaatii baa la faray inuu atixiyaadsado oo atixiyaadka koobaad la faray wa kaana wuxuu ah sal slam yucallimuhum kii التشhهد atixiyaadsiga kamaa yucalimhum الsuuraةa min الqur'an suurad qur'aan si u bar xuruufteeda iyo xarakaadkeeda oga toosin jiray والsunaةu sunada nebi maxamed ee ariiqa toosna nabigu uu mara tubtiisu waxaa weeye ikhفaa'uhu atixiyaadka in la qariyo hoos loo akhriyo in lala jahra ma ah hoos baad u akhriyaysa waa sideenu yeelahade waad aragteen intayn marka aanan ka tegin xadiidkan dambe idaa qacadtum fii kuli ragcatayn fii kuli racatayn xadiidka in lagu dhex waa waham waa waham midkaasi fii kuli racatayn in lagu dhex sheega weeye wuxuu ka yimid wahamkaas wuxuu ka min xadii min xadiii cabdulahi bn mascuud xadidka abdulahi mascuud buu ka yimaadaa oo abilaxwas ku wahmiyey sidoo abu isxaaq asabiici baa dacooye wuxuu yidhi abu isxaaq asabiici baa wuxuu yihi abu isxaaqow wuxuu la hadlayaa aswad min ziid baan ujeedaa abulaxwas xadiidka cabdillahi mascuuda uuna baray ee atixiyaadka ku saabsanaa alfaad aanan isku ogeyn buu ku daray maad ka qabatid maad ka qabatid absaaq asabiici baa dacweeyey abulaxwas wuxuuna ku dacweeyey aswad bnu yaziid markaasuu wuxuu ihi waa khaldan yahay ka qabo u tago oo ka reeb xadiid qaabkaa la iskugu haya wey lafdigaa fii kulli ragcatayni kuma imanin xadidka cabdillahi mascuud ilaa min ariiqin waaxid waana waham cinda almutaqadimiin sida ardayda cbdillah masuud ee khaaska ahayd ayb idan taasi waa la gartay waxaan kaloon ku imanin in atixiyaadka koobaad duca la raaciyo sida sawaabkae maxfuudka waxaa weye xadiitana ku timid atixiyaadka koobaad ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu dhaafi mayse atixiyaadka koobaad ducana lama sunneeyo sallina lama sunneeyo salligu iyo ducadu atiyaadka dambaa iskale axaadiiu sidaasay u badan tahay sheekh albani waa isku dhibaa laakiin sida dhabta ah waxaa weeye xadiid qadiyadaa ku asaxay ma kan cabdulahi bin mascuud ku jirta ka horeynu soo marray wa kaana awala maa yatakalamu bihi cinda alqacdati ataxiyaatu lilahna wa xadiiu caaisha xadiiu caaisha weeye asaguna waxaa lagu cilayaa waqfi waqfi baa lagu cileeya waxaa ku cileeya bukhaari fii taariikhihi mujaladka koobaad boqol tobaniyo toddobo daara qudni kun shan boqol sagaashan iyo labo bayhaqi fi sunan boqol afartan iyo afar mujaladka labaad waalwaqfu huwa saxiix bay yihahdeen ninkii rafciyana waa khaldamay ninka rafciyana waa nin la yidhaahdo saalix yaa rafciyey cafwan moxamed bn saalix bnu dinaar atamaar can ilqaasim bn moxamed bn abubakr can caaisha idan waa khaa xadiidka caaishana waa khaa rafcigiisu midka ibn mascuudna waa khaa in lagu sheego ducada iyo fii kuli ragcatayn idan waxaad ku gaabsan keliya waxaad ku gaabsanaysaa atixiyaadka koobaad tashahudka besaad ku gaabsan marka atixiyaad ka dhammayso ashhadu an laa ilaaha illa اllah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh intaasaad ku daysanaysaa imaamu shaafici asagu riwaaya laga wariyaa umkiisa ku jirta inuu sidaa qabay oo lagu dari karo duco ama sali la raacin karo laakiin adiladu way tabar daran tahay walidaalika alimaamu tirmidi markuu axaadiistan wariyey wuxuu ka hadlay in ahlulcilmigu ay qabaan in lagu gaabsado atixiyaadka wuxuuna yidhi wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilm yakhtaaruuna anlaa yuطila الrajul اlqucuuda fi الrakcatayn اlأuulayayn walaa yaziida calى الtashahudi شhayئa waa ijmac buu soo guurinaya alimaam aلtirmidi wakadalika qaala ibn اlqayim mujalada koobaad zaadka laba boqol soddon iyo labo saasuu ku yihahdaa walam yulqan canhu fi xadiiثi qaط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد ولا كان أيضا يستعيذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحياء والممات وفتنة المسيح الدجال ومن استحب ذلك ابن حزم وضو الحلي بان أمالينية ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير ورنتي سدا أي مرين tirmidi iyo ibnu qayim bay axaadiisu ku timid xadiid walba oo sheegaya in atixiyaadka la raaciyo salli ama la raaciyo duco shuduud baa ku jira ama waa munkar baxdigu intaasuu hadda marahaya bayhaqi oo weliba haddi la rabay inuuna difaaco wuxuu ihi ilaahay bay taqaana hawshii daciif weeye xadiidka marfuuce caasha hawshaa sheegay sunanku sidaa ku leeya wakadalika daara qudni waa nin shaaficiya min asxaabi lwujuub weliba wey daara qudni lagu tariya nin shaafica ah wey calaa anahu uu yah xadis madax bannaan si kastaba noqotee wa kaana sal ly slam wuxuu ahaa wasunnatu ikhfaa'uhu in la qarya wey siyaqu tashahud atixiyaadka siiqooyinkiisiiyo qaabka yacni alfaadda nebi maxamed ka timid ee atixiyaadka sugan وcallamahum nabigu wuxuu baray sl ly slam anwaacan qaybo kala duwanoo min siyaqi الtashahudi atixyaadsiga alfaadiisa ah kii ugu saxiixsanaa cinda ahlicilmi uu ku bilaabay tashahud bn mascuudin qaal callamanii rasuul lah rasulka wuxuu i baray atashahud atixiyaadsiga wa kafi sac labada gacmoodna bayna kafaya ay ku jiraan nabi maxamed gacmaha haya ayaa i wax la ii ma aha ama la ii anoo nabigu gacantausaa i hay yuu amaa yucalimnu su i baraya asuura min qraan muxuuna yidhi ataxiyaatu salaamyaalo lilaahi allay u ahaatay qolyana waxay ku fasireen sl fara badanoo taabiciin iyo saxaababa leh ataxiyaatu boqortooyin mulki wey ataxiya waxay dhaheen taxiyaatu waa jamcu taxiya wahiya اlmulku boqortooyada iyo milkiga allah iskala wey oo maxaa looga jeedaa waxaa weeyaan isticaara ku jirto boqoradaa la salaam jire salaan khaasay qaataan salaanta caamada iyo shacabka iyo rayadka ma aha boqorada maxaa la siiya salaan gooni ah boqorka dhabtee salaanta iskale dhabta ah allow adigaa loo jeedaa bay leeyihiin marka macnahaasa meesha ku jira sideedaba ku daa ataxiyaatu salaamyaalo ama muxuu aha boqortooyo lilaahi allay u ahaatay wsalawaatu salaadaha shanta ama salaadoo dhanba lilaahi baa kuu qadaran allah iskale waطayibaatu acmaasha wa wanaagsana acmaasha wan wanaagsan ee saalixada ah, ama shayga khayrka alla lagu baryo ama qowlka wanaagsan rabbi jecel yahay lilaahi alla ahaatay assalaamu nabadgelyo calayka dushaad ha ayuha nabiy nabiganow nabi maxamed loo jeedo waraxmat ullahi ilahay naxariistiisa dushaad ha wa barakaatu ilahay khayraadkiisa fara badan asalaamu calayna korka anaga nabadgelye ha ahaato wacalaa cibaadillaahi saalixiin ee addoommada ilahay susuubanee malaa'ig insi iyo fainahu idaa qaala daalika sidaa hadduu ruuxa muslimka ku atixiyaadsado asaaba ducadiisu wuxuu asiibi asaguna ducada uu la heli kulla cabdin saalixin addoon walboo suuban oo fi samaa cirka jira oo walaado dhulka jooga ducana ducaday ka caamsantahay ka khayr badanta ilaahu cafi waaa ka ilah nabada cafi baa ka khayr badan ayib ilaa adigana waad soo gashay ummadna waad u ducaysay ashhadu an laa ilaaha ila اllah alla mooye ilah kaloo xaq lagu caabu inuu jirin baan qirasanahay oon qirahaya kuna dhawaaqahaya wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh waxaan kaloo qirayaa in nebi maxamed addoonkii la mahadiye aada loo mahadsiy cabdu addoonka ilaahay wa rasuulu rasuulku soo dirana yahay intaas xadiidka masuud ku timid yaa atixiyaadka koowaad lagu akhrinaya wa bayna adhurinaa afan afan dahraanayna asagoo nabigu dhexda anaga jooga saasaan dhihi jiray buu ihi ibnu sacuud falamaa qubida nabigu markuu la oofsaday qulnaa waxaanu nidhi assalaamu cala الnabiyi meesha assalaamu calayka ayuha nabiy waxaan ku bedelay assalaamu cala الnabiyi waraxmat ullahi wabarakaatu qadiyadda raggi ka hadlayna shaaficiya uga horreysay in saa loo bedeli oy sax tahay oy sunno tahay saxaabaduna ay saa yeeleen saxaabada in lagu raacana ay sunno tahay alimaam xaafid bn xajar iyo taqidiin subki iyo horti yaa ka hadla iyagana aad u difaaca waa riwaaya saxiixa ayib xaafidku fatxubaariga aad buu qadiyadda uga hadlaa ablahu subki baa kahada ai manhaajkii nawowi markuu harxahay dheda kaga dhintay usa dhamaystir zarkashi baa dhamaystira waagi dambe ayib atixyaadkaasa <clears throat> u saxiixsan isagaana u qiimo badan laakiin annagu haddaan shaaficiyana axtiyaadka ibn cabaas baan qaadanaa maxaa jira asaga ka dheer midka kale alfaad dheer baa ku timid oon atixiyaadka abi muusana aan ku imanin midka ibn mascuudna aan ku imanin midka ibn mascuud fi saxiixayn waa fi sunan midka ibn cabaas iyo muxuu ahaaye midka abi muusana fi saxiix muslim buu ku yimaadaa midka ibn cabaas isagu wuxuu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 intaasaa adkii mauud kuaw ibn cabaasna ku timid ayb tashahud ibn cumar ibn cumar atixiyaadkiisana uu wariyey can rasuuli lahi sal slm anahu qaala fi اtashahudi annahu qaala fi اtashahudi atixiyaadkiisna wuxuu yihi markuu nabiga ka warinhay ataxiyaatu lilah salaamyaalo alla u sugnaatay ama boqortooyooyin oo dhan mid aakhari mid adduunyaba allah iskale wالsalawaatu salaadana lilah wالطayibaatu wanaag oo dhanba lilah aلsalaamu calayka ayuha الnabiy waraxmat اllah qaala bnu cumar wuxuu yidhi zidtu fiiha waxaan ku daray anugu wa barakaatuh baan ku daray aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu وaraxmat اllahi وbarakaatuh baan ku daray idan zidtu fiiha waxaad ka garanaysaa inta hore nabigaan ka maqlay wey intan dambena ama anaa ku ijtihaaday ama saxaabo kalan ka maqlay labadaadaa u door leh inaan dhahno asagaa ku ijtihaaday saxaabigu iyo inaan dhahno saxaabo kaloo ka maqlay manaha ka macnaha dambaa roon in saxaabadu ijtihaad ay duco mawquuf ah oo tawqiifi cafan oo nabi maxamed laga dheeganaya wax ku daraan way adkayde saxaabo kaloo ka maqlay wuxuuna kala saarayaa wuxuu nabigu asagu dhegtiisa kaga maqlay iyo wixii looga soo tabiyey zidtu fiiha waxaan ku dar wa barakaatuhu riwaayaad ku daraa jira wamakfiratu daciif wey waraxmat ullahi wabarakaatu baa nabiga ku filan wamakfiratu xilliga aduu la imo lakiin xilliga taxiyaadka la marahayo kada asalaamu calayna wacalaa cibaad illahi asaalixiina ashhadu an laa ilaha illa allah qaala bnu cumar wuxu uhi wasidtu fiiha towxiidkana waxaan raacshay waxdahu laa shariika lah ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ibn mascuud ba waxaa lagu yidhi ka waran in lagu daro waxdahu laa shariika lah ilahay wuxuu i waxdahu laa shariika lah waaya waa sax laakiin nucallimkum kamaa cullimna ilaahay inuu keligii yahay waxdaw laa sheega biyo kama dhibcaan murana kama taagno laakiin sidii uu nabigu noo baraan idiin baraynaayo nuqnuqdo joojiye joojiye waxdaw laa shariika lah waa runtii sax weeye sax weeye lakin ibn cumar suu u cadday wuxuu yihi zitu fiiha waxdahu laa shariika lah waa ku daray waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh tashahud abi muusa alashcari qaala rasul la sal l slam waidaa kaana cinda alqacdati fadhiga agtiisa markuu marayo falyakun ha ahaado min awali qowli axadikum midkiin weedhiisa awalkeeda ka u horeeya ha noqdo <coughs> ataxiyaatu lilah aayibaatu lilah baa kuu qadara asalawaatu lilah haddaad saa tiraahdo aadan lilah qadarina wowbaad qadaranaysa ataxiyaatu wاayibaatu wاsalawaatu lilah ayib saasay iskuga cadfan yihiin in caadifka la goyona waa luqa mashhuura cinda alcarab waa usluub mashhuura cinda alcarab wالnuxaat wa ahli اcarabiya السلام عليka أيuهa النبي ورحمaة اللhi وبaرaكاaته السلام علينا وعلى عباad اللhi الصالحين أشهد أن لا إلaهa إلا الله وحده لا شhريكa لaه asag waa ku daray أبي موسى الأشعري idan halka waxaad ka fahmaysaa warkii ibn cumar uu kalaha zidtu fiiha inay tahay saxaabo kalan ka maq adkaa ka fahmaysa waxdahu laa keligii xaalo uu yahay wax la wadaaga xaqiisa khaaskana uusan jirin waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh sabcu kalimaatin huna taxiyatu salaa toddoba weedhood weeye oo ah atixiyaadkii salaada huna sabcu kalimaat huna taxiyatu salaa waaba intaa hadee toddobadaas weeye waa toddoba jumloodoo saa isu haysata waad markaad dafiirisana waa arkaysa tashahud cumar bn khaaab asagu tashahudkiisa nabiga oo musan tiirinin laakiin masaajidda ayuu ummadda ka bari jiray mimbarka asagoo saaran buu dadka beri jiray wuu ku khudbayn jiray saxaabadii joogtay ee muhaajiriin ee ansaar lahayd iyo acraabna weligii laguma inkarin calaa haada marka waxaa ibn cumar cumar khaaab yuusan nabiga u tiirinine tashahudku waa waxaa laga soo dheeganaya nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh kaana radia allahu tacaala canhu yucallimu nnaasa tashahuda atixyaadkigu beri jira wahwa caayil mimbari asagoo mimbarka saaran oo khudbaynaya yaquul wuxuuna odhan jiray quuluu waxaad dhahdaan markaad fadhiga fadhiisataan ataxiyaatu lilah azaakiyaatu waxyaaba tahiran oo nadiif oo ah, ceebkasan lilah alla u ahaatay mubaarakaadkii bay lamidtaan u malay ayib aayibaatu wanaag yeelana lilah assalaamu calayk ilaa aakhirihi ay ilaa aakhirihi mila tashahud ibni mascuud ama wahwa milu tashahud ibni mascuud Eh, eh, atixiyaadka ibnu sacuud oo kale ayuu la mid ahaa kii cumar bn khaaabna tashahudu caaisha soo inoma dhiman asalaatu cala nabi soma gaari karo hadd intaa yartaa waata tashahudu caaisha radi allahu tacaala canha qaal qasm maxamed wuxuu ihi waa wiilayada u tahay adde maxamed abubakar baa dhalay kaana caaisha radi allahu tacala canha tucallimuna waxayna beri jirtay atashahud ayna beri jirtay wa tushiiru biyadiha gacanteeda inay ku ishaari jirtay markayna barayso way tirin weeye ishaaradu yani weedhihii bay kala soocaysaa التaxiyaatu والطayibaatu الصalawaatu الزaakiyaatu lilah بisqaaط الcaaطف caaطifkun baa kaa maqan التaxiyaatu والصalawaatu والطayibaatu cafwan والطayibaatu والصalawaatu والزaakiyaatu lilah salaamyaalo ama boqortooyo ama boqortooyo ama wanaagyaalo iyo salaadooyin iyo waxyaaba dahiran wixii dahiran o dhan ba all wada askale wey waxaan rabbi aan axadaan rabbi dahirin ma dahir mahayahad السلام على النبي إلى آخره مثل مثل تشهد إلى آخر تشهد بن مسعود bay hadda ka dhigantay إلى آخر تشهد بن مسعود ilaa dhammaadkii atixiyaadka ibn mascuud oo kale dadka bari jirta iyaduna wiilka ardaydana ay bari jirtay xadiidkan marka asaguna inta badan waqfi baa ku jira mawquuf nabiga oo maysan tiirin jirin iyadaa beri jirto qaabka u atixiyaadsada qaabka u tukada waxaana laga fahmay inay atixiyaadka nabi maxamed ka qaatay maxaa yeelay salaad waxay ku asixi ee lagu atixiyaasan ayadu kuma ijtihaadi karto qiyaas iyo caqlina kuma keeni karto maanta intaa inoo joogo wallahu aclam marxaba haye ka hadda awows inaga soo sheegna hmm. waa tahay wax ka khayr badan baan kuu sheega awow hmm wad o oh, ma aanan garanin waanan garanin waxaa nabarka kugu hayaad u istaagta ma aanan fahmin atixiyaadka eh, inagu aan ku itixaadsanay ama safiinaha ku qoran ama abu shujaaca inoogu dhigan ama kutub shaaficiya ku qoran waa atixiyaadka ibn cabaas fii saxiix muslim buuna ku sugan yahay waxaana imaamku u doortay siduu umka ku sheegay imaam shaafici umka ku sheegay si alfaadka dheeraada atixyaadyaha ah kadaa ku jirta saasaan u doortay buu inta kalena waa bannaanta waa khayr nabad iyo caano wey midka ibn mascuud midka cumar midka caaisho midka abi muusa kulli waa nabad iyo caano buui anu laakiin waxaan u doortay lafdi dheeraadoo khayr badan baa ku jira zaada khayran baan u aaday buui ma sheegin imaamu shaafici nabigaa lagu dheelmiyey ama lagu soo dhoweeyey ama lagu caano shubay ama lagu allaasay midnaba xisaabaha marka waa un xisaabaheena goonida ahaa riwaayaad ku yimaada way jiraan laakiin hal xaboo ka asaxday ma ay jirto waa la sheega waru'ya wayuxkaa baa anu arkay laakiin nas ama manquulo sanadna weligay ma arag wallahu aclam baaraka allah fiik